alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala ali muxamed w salama tasliima kasiira eh, maanta ay taarikhdu tahay kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijiriga bisha jumaada alaakhirana ay tahay siddeed iyo toban waxaynu bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala risaaladii ictiqaadka ku saabsanayd ictiqaad ibni abi zayd alkhayrawaani wakhti kooban baa kolay loogu inay socoto loo qoondeeyey marka insha allahu tacaala waxaynu ku dadaalaynaa bal inaynu markaa dhammayno ugu horrayn kitaabkan ictiqaad ibni abi zayd alkhayrawaani ibn abi zayd alkhayrawaani waxaa la yidhaahdaa abu muxamed cabdullahi ibni abi zayd abi zayd magiciisana cabduraxmaan baa la yidhaahdaa alkhayrawaani waa imaam macruuf ah oo culammadii hore ka mida wuxuu dhashay saddex boqol iyo tobankii hijiriga waxaanu dhintay saddex boqol iyo lix iyo siddeetankii sida qaadi ciyaad uu sheegay inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen saddex boqol iyo sagaal iyo siddeetankii buu dhintay ay yidhaahdeen marka culammadii qarnigii afraad ayuu ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa a'immatalmaalikiya madhab almaalikiya a'immadeeduu ka mid ahaa waxaa la odhan jiray almaaliku asagiir imaam maaligiiyo raa baa la odhan jiray mudawanada waa soo gaabiyo waa ikhtisaariyey kutubo badanna waa leeyahay musannafaad fara badan buu allifay waxa uu leeyahay kitaabka aadka u caanbaxay culamo badanna sharxeen ee la yidhaahdo alrisaala la yidhaahdo alrisaala kitaabka la yidhahda waa kitaab fiqi ah oo calaa madhab almaalikiya ah laakiin qeybta hore ayuu wuxuu ka dhigay ictiqaadkii ahlu sunna inuu ka warramaayo saas aawadeed risaalada gaarka loo saaray ee ku caanbaxday alrisaala ee caqiidada ku saabsani waxay hordhac iyo muqadimo u ahayd kitaabka weyn ee fiqiga ah ee alrisaala la yidhaahdo ayaa inta hore uu ka dhigay inuu kaga warramaayo ictiqaadka ama alfiqhu alakbar kaga warramaayo yacnii fiqhiga waxaa loo qaybiyaa fiqhu alasqar iyo fiqhu alakbar furuucda camaliga ah alfiqhu alasqar baa la yidhahdaa caqiidadana alfiqhu alakbar bay culammada qaar ku itlaaqaan markaa si uu kitaabku u koobsado labada noocba ayuu qaybta horena caqiidadii ka dhigay qaybta dambena uu fiqigii ka dhigay markii dambe gaar baa loo jaray oo dabeedna markaa risaalatu ibni abi zayd alkhayrawaani oo ictiqaadka ku saabsan baa gaar markaysa markaa loo sooco loo taabacay ahlucilmi badanna ay gaarkeeda u sharxeen yaan la moodin risaaladan inay tahay risaalada gaarka u caanbaxday ee muqadimada u ahayd kitaabka alrisaala la yidhaahdo risaalatu ibni abi zayd ku caanbaxday waa risaalo labaad oo uu leeyahay oo caqiide ah taa kale horaynu u dhignay tan hore umaynaan dhigin laakiin ta kale ayaynu hore u dhignay oo hore u akhrinay tanna muqadimo waxay u tahay kitaabkiisa la yidhahdo aljaamic oo ibn abi zayd alkhayrawaani uu leeyihi ayay marka hordhac u tahay yadana gaar baa loo soo jaray marka labada mid walba waa kitaab caqiida ama ictiqaad ah oo ibn abi zayd alkhayrawaani uu leeyahay way isku dhadhow yihiin ta kale waxay ka kooban tahay kuwa tarqiimiyey marka la eego ilaa laba iyo afartan fiqradood bay ka koobantay tanna ilaa siddeed iyo afartan fiqradood ayay ka koobantay masaa'il ahaanna waa isku dhadhow yihiin wax waa isdheer yihiin haakada musannafad iyo kutubo badan buu leeyahay annawaadir waziyaadaad baa ka mida waxaa ka mida kutub badan oo kale laakiin haalibka kutubtiisu waa makhduud laakiin waxaa aad loo daabacaa oo mutadaawal aad u noqotay arrisaala hadday tahay qaybteeda fiqiga ah iyo hadday tahay qaybteeda caqiidada iyo hadday tahay iyadoo isku ladhan mid walba ibnu abi zayd waxa uu ahaa imaam sunni ah ayuu ahaa caqaa'iddan uu allifayna waa caqaa'id waafaqsan caqiidadii ahlu sunna waljamaaca waafaqsan weeye waxaa loo baahan yahay marka a'immada la raacayo xaggii caqiidadooda iyo xaggii marka axkaamtooda fiqiga ah mid walba in laga raaco in axkaamta fiqhiga la yidhaho waa laga qaadanayaa axkaamu alfiqhi alcamaliya laakiin caqiidadii cid kale loo doonto oo ictiqaadkii a'immada khilaafsan oo arrin khalat ah oo an sax ahayn a'immadu hadday imaam maalik tahay iyo hadday imaam axmed tahay iyo hadday imaamu shaafici tahay iyo haddii a'immada kale la midka ay yihiinba yacni xagga ictiqaadka iyo xagga camalka iyo xagga akhlaaqda iyo suluugga mid walba waxay ku ahaayeen a'imma marka hanuunkoodii in la raaco yacnii cilmigoodii la qaato siday diinka u fahmeen marka loo fahmo oo loo qaato waxa weeye waa arrin markaa muhima waa ina aimma laga looga oo keliya axkaamta markaa furuucda ah ee camaliga a ah keliya waa inan markaa loo ictimaadin yacni saas yada weeye a'immadaasna waxay higsanayeen iyaguna a'immadii ka horreeyey higsanayeen hadday atbaacu taabiciin yihiin iyo hadday taabiciin yihiin iyo hadday saxaabo yihiin mid walba asalkuna waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in la raaco ayaa asalku yahay walsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada marka waxa weeye waa in marka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ciddii rasuulku tarbiyeeyey ee diinka baray callamahum wazakkaahum kitaabkiiyo sunnadana waa baray waana taskiyeeyey waa ku barbaariyey oo waa ku rabbeeyey oo saxaabada nebiga ah sala allahu aleyh wasalam waa in dariiqooda marka waxa la raaco oo nusuusta marka la fahmaayo loo fahmo siday asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam u fahmeen yacni masalan firaqu markay hadlayaan maxaa idiin daliila marka la yidhahdo waxay odhanaya ilaahay baa sidan yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi qur'aanka iyo xadiiska nebiga marka la soo qaadanaayo waa inay noqotaa sida loo fahmaayo ee loo dabaqayo loo fulinayaa sidii marka asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u fahmeen oo ay marka waxa weeye ugu camal faleen oo u qaateen taasaa waxaa kala caddaanaya dariiqii saxnaa in la raacay iyo in kale ayaa markaa taa ku kala muuqanaysa dhammaan firaqa bidcoobay waxay khilaafeen fahamkii saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ama sunnadii nebiga ay ka tageen oo qur-aanka keliyaannu markaa ictimaadaynaa bay yidhahdeen ama shuruudo gaaray ku xidheen oo yidhahdeen sunnada markaanu aqbalayno waa inay sidan iyo sidan tahay haddii kale maya ama waxa weeye fahamka ay markaa fahmayaan baa wuxuu noqday fahm khilaafsan yacnii sidii saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u fahmeen marka waa in rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisaba la raacaa bismi illaahi araxmaan araxiim sala allahu cala sayidina muxammadin wa aalih wa saxbih wa sallama tasliima bismi magaca allah baan ku bilaabay allahaasoo arraxmaani kii naxariista waasicee ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinaayay ahaaday allaha magaciisaan ku bilaabay oo alraxmaan la yidhaahdo waxaa loo jeedaa almutasifu biraxmati alwaasica waa kii ku sifaysnaa raxmadda markaa waasice ballaadhan alraxiimna almuusilu raxmatahu ilaa man sha'a min khalqih waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayo ciduu doono khalqigiisa ka mida saa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray in la yidhahdo alraxmaan waa kii sida caamkaa u naxariisanaayey alraxiim waa kii sida khaaska muuminiinta ugu naxariisanayay kutubaha marka la qoraayo in magaca allah lagu bilaabo waxa weeye waa sida marka ay sunnadu tahay weeye allahna qur'aanka suurad qura mooyaane suwarka kale oo dhan boqol iyo saddex iyo tobanka suuradood ee kale suuratu tawba marka laga reebo boqol iyo saddex iyo tobanka suuradood ee kale bismi illaahi araxmaan araxiim buu ku bilaabay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waraaqaha uu qoraayo bimacnaa uu amraayo in laga qoro wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim sida ku sugan xadiiskii tilmaamaayey heshiiskii xudaybiye markii la qoraayo nebigu wuxuu amray in la qoro bismi illaahi araxmaan alraxiim hadday tahay waraaqaha uu cid u diraayo ama boqorro ama cid kaleba wuxuu amri jiray in lagu bilaabo bismi illaahi araxmaan araxiim marka dikriga ilaahay in lagu bilaabo weeye wixii wanaagsan ee la bilaabaayo qoraalladana waxa markaa fiican in bisimka lagu bilaabo basmalada khuabka markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu khudbadaynaayo wuxuu ku bilaabi jiray xamdinaqu ilaahay u xamdinaqaayo iyo ammaanu ilaahay ammaanaayo sida axaadiis fara badanba ku soo aroortay faxamid allaha wa asnaa calayh nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu mahadiyey wa asnaa calayhi allahna waa ammaanay waxay ku soo aroortay axaadiis mutawaatira oo saxaabo fara badan laga soo wariyey wakhtiyada qaarkoodna nebigu calayhi salaatu wasalaam tashahudka laftiisa waa raacin jiray waa inuu shahaadada markaa waxaa u raaciyo oo ku bilaabo oo xamdalada iyo sanaag iyo shahaadadaba israaciyo in shahaadataanka lagu daraana waa fiican tahay waxaana xadiis nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu khudbatin laysa fiiha tashahudun fahiya jadmaa wa fii lafdin fahiya kalyadi ljadmaa khudbad kasta oo aan tashahud ku jirin sidii gacan go-an oo kale bay ka dhigantay bimacnaa waa naaqiso barakadiibaa wax u dhiman yihiin nuqsaan baa ku jirta way dhantaalan tahay oo halkay culammada qaarkood ay ka daliishadeen khutabka marka la khudbadaynaayo ka khudbati aljumuca wa gayriha min alkhutab inay sharti tahay shahaadataanka in lagu daro akharu madaahib ama akharu alculamaa ma sheegaan shardiga noocaas laakiin culammada qaarkood baa markaa xadiiska iyagoo daliishanaaya waxay yidhaahdeen tashahudka in lagu bilaabaa khudabka marka la khudbadaynaayo waa shardi waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku tegey wakhayruh xadiiskana sunanka qaarkood baa soo wariyey ka tirmidi wakhayrih ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen kal albaaniyi wahayrih raxmat ullahi cala aljamiic sal allahu cala sayidina muxammadin wa aalihi wa saxbihi wa sallama tasliima sala allahu allah ha ku salliyo yacni ha u naxariisto raxmatan maca tacdiim ama sala allahu allah ha ammaano calaa sayidinaa sayidkeennii korkiisa sayidkeennii mudnaa ee muxammadin muxamed ahaada ilaahay ha ku salliyo ha ammaano mala'ulaclaha ha ka ammaano hana u naxariisto wa aalihi qaraabada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniinta ahaa yagana ilaahay ha ammaano ha u naxariisto wa saxbihi iyo asxaabta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha ammaano hana u naxariisto wa sallama tasliima hana salaamo tasliiman salaamis ama wa sallama ha nabadgeliyo tasliiman nabadgelin ha nabadgeliyo waxaa ku sugan salli iyo salaam inuu ku bilaabay shiikhu bacda albasmala xamdigana waa keeni doonaa mahadnaqana yacni awalka ayuu markaa ku keeni doonaa awaliya nisbiy awal waxay u tahay waxa ka dambeeya nisbadooda baabu dikri sunan alatii khilaafuha albidac baabu dikri sunan sunanka sheegista la sheegaayuu u baab yahay ay haada baa loo qadarayaa mubtada baabu dikri sunan sunanka sheegista la sheegaayo bimacnaa sunnayaasha waxaa loo jeedaa ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca allatii khilaafuhaa albidac taasoo khilaafkeedu uu yahay la khilaafaa ama sida ka duwani bidcooyin ay tahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa dikri aliqtidaa'i waalitibaac iyo ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada lagu dayanaayo sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay iyo weli itibaaci raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaayo sheegista la sheegaayo u baab yahay wa shayin min fadli asaxaaba iyo wax ka mida in la sheegaayo fadligii saxaabada iyo mudnaanshihii saxaabadu ay mudnaayeen oo fadilaayeen yacni ummadda inta kale ay ka fadli badnaayeen manaaqibtii ay lahaayeen iyo fadaaishoodi iyo wa mujaanabati ahli lbidac wa mujaanabati ahli iyo ahlulbidaca fogaanshaha laga fogaanayo o laga dheeraanayo sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay ama wax ka mida fogaanshaha laga fogaanayo ahlulbidaca wax ka mida sheegista la sheegaayo u baab yahay waa cunwaan uu markaa tilmaamaayo wuxuu kaga yacni warramaayo oo uga dhigan markaa risaalada yacni mawduuca ay ku saabsan tahay inuu yacni markaa sheegaayo oo cunwaan oo kale ay uga dhigan tahay yacni dhammaan risaaladda o dhan cunwaan ay uga dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay ijmaalan waxa ay ka warramayso risaaladu oo maqsuudkeeda ah inuu markaa si kooban u tilmaamay umuuraha la tilmaamayaa dhammaan waa ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca waxa ka duwanna waxay noqonayaan bidcooyin waxaa kaloo la sheegayaa kudayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa lagu dayanayo lana raacayo shayga saddexaad la sheegayaa waa shay fadliga saxaabada ka mid ah shayga afraadna waa ahlbidaca in laga fogaado laga dheeraado waa afar qodob fiqrada koowaad wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii shamala alkhalqa binicmatihi wbacث muxamada fi acqaabi اlmursaliina biraxmatihi bashiira wanadiira wadaaciya ilى allahi biidnih wasiraaja muniira fahada allahu caza wajala man axaba hudaahu bimabcasih wkanuu clى shafa xufraة min annaari faanqadhm bih faqama fi lcibaadi bxaqi illahi calayhi xata qabadahu allahu caza wajala ilayhi xamiida faqida salawaat اllahi wbarakath calayhi bacda an akmala allah bih diinah waballaqa risaalata rabbih wa awdaxa kulla mushkilah wa kashafa kulla mucdilah wa abqaa kitaab allahi caza wajalla liummatihi nuuran mubiinan wa sunnatahu xisnan xasiinan wa asxaabahu xablan matiina sheikhu waxau uhi raximah llah alxamdu lilaah alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay hamsadu waxay ugu dhacday yani markaa khata markaa matbaci ah ee lilaahi weeyi alxamdu lilaahi aladii shamila alkhalqa ama shamala alkhalqa binicmatih shamila yashmalu iyo shamala yashmulu labadaba waa leedahay waa carabi fasiixa weeye baabu facila iyo baabu facalay labadaba leedahay marka shamala alkhalqa aladii kaasoo shamala cammimay ama shamila oo ku maansheeyey alkhalqa khalqigoo dhan makhluuqaadkao dhan khalqa ayilmakhluuqa waa facli oo mafcuul looga jeedo asha ku jirtana waxaa laga tilmaamaya jins alkhalqi kullahum jinsiga khalqigoo dhan baa laga tilmaamaya yacni kula alkhalqi wuxuu ku cammimay ilaahay binicmatihi nicmadiisa ayuu ku cammimay ilaaha markaa khalqigoo dhan ku cammimay ku maansheeyey nicmadiisa ayaa mahad oo dhammi ay u sugnaatay ama mahadda mutaystay xamdi oo dhan ama la khaas ah wa bacasa soo diray muxammadan muxammadna soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fii acqaabi almursaliin rasuulladii ilaahay soo diray yacnii cidhbahoodu ku soo diray waxaa laga tilmaamayaa isagoo ugu dambeeya oo rasuul ka dambeeyo dib laga soo diraya aanu jirin ee dhammaan ay ka wada horreeyeen ayuu ilaahay soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa bacasa muxamadan muxamed ayuu ilaahay soo diray shamalay ku cadfan tahay aladii shamala alkhalqa binicmatihi wa bacasa kaasoo allahaasoo khalqiga ku camiimo ku maansheeyey nicmadiisa iyo nicmayntiisa soona diray muxammedna fii acqaabi almursaliina rasuulladuu soo diray yacni markaa dabadoodii soo diray oo ugu dambaysiiyey isaga kii ugu dambeeyey ka yeelay wuxuu ku soo diray ilaahay biraxmatihi yacnii naxariistiisa ayuu ku soo diray sababtii naxariistiisa ayuu ilaahay ku soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bashiiran xaaluu bushaaraynaayo nebi maxamed ayuu soo diray ilaahay maxamadan baa laga xaalaynaya wuxuu allah soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bashiiran ay mubashiran xaaluu bushaaraynaayo wa nadiiran ay wa mundiran iyo xaaluu digaayo ayuu soo diray wuxuu ku bushaaraynayaa janno iyo raalli ahaansho ciddii raacda ayuu ugu bushaaraynayaa ciddii rumayse raacda jannu ugu bushaaraynay iyo raalli ahaansho allah ka raalli noqonaa waana u digayaa oo ciddii caasida ama beenisaa ama diiddana yacni naar buu uga digayaa wa daaciyan ila allahi biidnih wuxuu soo diray ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa daaciyan xaal uu yeedhaayo ayuu soo diray oo dadka u baaqaayo ciddi loo yeedhayo lama sheegin annaasa ayaa qadaran ilallaahi xagga allaah xaaluu ugu yeedhaayo xaaluu daaciyaho yeedhaayo oo ilallaahi xagga allah dadka ugu yeedhaayo ayuu allah soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo diinka ilaahay iyo towxiidka ilaahay iyo taacada ilaahay buu dadka ugu baaqayo ugu yeedhahay wuxuuna ku yeedhayay biidnihi ilaahay idankiisa ayuu ku yeedhayey yacnii idankiisa sharciga ah ee uu ilaahay amray dadka inuu u yeedho ayuu ugu yeedhayey oo ilaahay baa ku yidhi qum fa andir kacoo dig oo dadka u dig allah baa amray dadka inuu gaadhsiiyo yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik dadka gaarsii kii lagugu soo dejiyo xagga rabbi lagaga soo dejiyey gaadhsii dadka marka idniga waxaa loo jira idnu sharci iyadoo idnigii qadarigiina jiro haddana idniga khaaska ee sharciga ah ayaa ansab u ah haddii la yidhaha labada noocba waa shamlinaysaana waa soo gelays laakiin madxigii ammaantu wuxuu ku sugan yahay idniga sharciga abuu ku sugan yahay markaa saas aawoodee alansab in lagu fasiro biidnihi ay biidni illaahi sharciy idankii ilaahayee sharciga ahaa amarkii ilaahayee sharciga ahaa ayuu dadka ugu yeedhaya allah u amray inuu nebigu u yeedho dadka oo diinka ugu baaqo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wa siraajan iyo xaaluu markaa yahay laydh iyo iftiin uu yahay yacni laydh uu yahay muniiran wax iftiiminaya oo nuurinaya fahada allahu caza wajal fahada allaahu allah waa hanuuniyey caza ilaahay isagaa qaalibah wajalla isagaa weyn caza iyo wajalla waa laba jumlo oo muctarida waa muctaridataan oo loo keenay lilmadxi ammaan loo keenay caza ilaahay casiis buu ahaado waa haalib aan laga qaalib noqonayn wax la midi aanu jirin awood badan intaba waa shamlinaysa waayo caza waxaa loo isticmaalaa saddex macne caza bimacnaa qawiya washtad wa salub yacni shaygaasi waa casiiz waxaa loo jeedaa waa qawi oo waa adag yahay caza waxaa kaloo loo isticmaalaa cazahu bimacnaa halabahu wa cazanii fi lkhitaab caza yacuzu waa baabu nasara waa ka haalibkan laga haalib noqonay caza waxaa kaloo loo isticmaalaa caza waa baabu farixa waxay tahay waxa weeye waa casiis bimacnaa waa naadir laa nadiira lahu walaa masiila lahu wax lamidi midi ma jiro shaygaas waa casiiz waa shay naadir ah yani yuujadu milu wax la mida la heli maayo marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen alcasiiz marka la fasiraayo ama caza la fasiraayo saddexda macnaba waa soo gelayaan siduu alimaamu baa ku sheegay kitaabkiisa shanu ducaa yani kitaabkiisa shanu duca la yidhaahdo siduu imaam alkhaaabi uu ku sheegay saddexda macno baa shabnaysa wakadalika hayruhu min ahli cilmi ay tilmaameen kabni lqayimi wahayrih lakin khaaabi waa dee mutaqadim ah waayo wuxuu dhintay saddex boqol iyo sideed iyo siddeetanki hijri marka caza ilaahay isagaa haaliban laga haalib noqon oo awood badan oo wax la midi aanu jirin wajalla isagaa weyn qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo daat ahaan mid walba ilaahay waa u weyn yahay labadan jumlo madix baa loo keenay markaad laqbaynayso wa inayna kaaga ekaan duca wa inayna u ekaan waayo ilaahay looma duceeyo ilahay isagaa la baryaa laakiin ilaahay waa la ammaanaa ya haddaad tidhahdo casiis noqoy miyaad u ducaynaysa mise waad ammaanaysa haddaad tidhahdo weynaa miyaad u ducaynaysa mise wad ammaanaysa waa inay noqotaa cibaaradu yani madxi waa inay noqotaa qumman fahada allahu caza wajalla man axaba hudaahu bimabcasih allah waa hanuuniyey man axabba kuu jeclaystay hudaahu hanuunkiisa uu jeclaystay inuu hanuuniyo uu jeclaystay ayuu allah hanuuniyey wuxuu ku hanuuniyey bimabcasihi soo diritaanka uu nebiga soo diray sababteeduu ku hanuuniyey baad wasaabiya ka wax hanuuninayaa ee hidaayada gelinaya quluubta ee waafajinaya waa allah laakiin sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo gaadhsiinta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam gaadhsiiyey risaaladii ilaahay uu dadka gaadhsiiyey oo u bayaamiyey oo u caddeeyey sababtaasuu ilaahay ku hanuuniyey wa kaanuu calaa shafa xufrati min annaar wa kaanuu waxay ahaan jireen intaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dirin ama intaanu ilaahay hanuunin calaa shafa xufratin haadaan qarkeed qaar ku sugan xufra waa haadaanta ya shafaana waxaa la yidhaahdaa waa dacalka yacni weeye gebiga meesha ah ee haadaanta ah ama godka ah ee dheer gebiga qarkiisa ah baa waxaa la yidhahdaa shafa marka haadaan qarkeed bay ku sugnaayeen haadaantaasoo min annaari yacni markaa naar ah haadaan gebigeedaba naari ka buuxdo waa naartii ila naartu waa hoos weeye ayaguna qarka u saaraayeen waxay halis u haayeen inay ku dhacaan haadaanta qofka hadduu haadaan dheer isdul taago markii waa baqaya wuxuu sunay armad ku dhacdaa bal ka warran markaysaga haddii haadaantii marka waxa dab ka baxaayo ay dabna tahay aadna ay u dheer tahay haadaan qarkeed bay ku sugnaayeen naar ah fa anqadahum bihi ilaahay waa badbaadiyey ciddaa uu hanuuniyey bihi sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku badbaadiyey sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku badbaadiyey sheikhu wuxuu ku bilaabay bacda albasmala xamdinaq waa allah u xamdinaqaayo alxamdu lilaah xamdiga kaamilkee dhammayska tiran allaahum baa loo xamdiyaa xamdi jus'i ah waa dhacdaa cid khalqiga ka mida in la xamdiyo ama loo mahadnaqo lakiin waa mid jus'i ah casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda nabi maxamed waxaa la odhan jiray muxamed yacni yaxmaduhu alawaluuna walaakhiruun laakiin xamdiga kaamilkee dhammayska tiran allah oo keliya u sugnaaday walahu alxamdu fi luula walaakhira xamdiguna waxa weeye waa ammaan ilaahay la ammaanaayo wa alhanaa'u cala aljamiil alikhtiyaariy cala wajhi altacdiimi walijlaali walmaxabba yacni ammaanta wax wanaagsan oo ikhtiyaaran markaa loo sameeyo oo la doorto cid lagu ammaano loona ammaanaayo in lagu weynaynaayo laguna jecel yahay tacriifka lugawiga saasaa lagu tacriifiya waa tacriif lugawi marka hunaaka farqun bayna almadxi waalxamdi madxigu wuxuu noqdaa ammaan lagu ammaanaayo shay yacni marka wanaag lagu ammaanaayo Eh, ay dhici karto inaanu markaa ikhtiyaaran isagu u samayn waanu isagu dooran yacni saas waa u dhici karaa laakiin xamdigu wuxuu ku yimaadaa alsanaa'u cala aljamiil alikhtiyaariy masalan haddaad tiraa shakhsigani waa qurux badan yahay quruxdu miyuu isagu doortay maya ilahay unbaa quruxda u yeelay laakiin haddaad tidhaahdo yani waa waa dhaqan wanaagsan yahay waa hadal wanaagsan yahay yacni waa ixsaan badan yahay oo wanaaggiisa iyo samafalkiisa badan haddii la yidhaahdo waa wanaagu iraadadiisa iyo ikhtiyaarkiisa kula imanaayo qadar ilaahay baa ku dhacay iyadoo qadar ilaahay ku dhacaayo haddana waa shay markaa doonistiisa iyo ikhtiyaarkiisa ku dhacaysa marka dee labadii farqa u dhexeeya calaa kulli xaal sharci ahaan xamdiga waxaa la odhanayaa ay markaa koobsanayaa waa in nicmadii ilaahay loo adeegsado taacadiisa nicamkii ilaahay waxaa loo isticmaalayaa yacni ateicitaanka ilaahay la ateecaya lagu isticmaalay oo la adeegsanayo marka khalqiga ilaahay wuxuu ku camimay nicmadiis nicmadu waxay u qaybsantaa nicma diiniya iyo nicma dunyawiya nicmada diinigaa dadku kama sinna laakiin nicmada dunyawigaa dhammaan khalqiga ilaahay waa ku camima saas aawadeed gaalada laftooda waa loo nicmeeyey nicma dunyawiya laakiin nicmadii diiniga ahayd baa ka maqan nicmaduna waxay u qaybsantaa nicmat aliijaad nicmat licdaad nicmat limdaad yacni marka anwaac bay culamadu u qaybiyaan jirsiinta ilaahay khalaa'iqda marka hore abuuray oo jirsiiyey lafteedaba nicmo ah waana nicmat aliijaad waa nicmadii jirsiintii abuurista waa nooc nooc labaad waxaa jira nicmat licdaad diyaarinta ilaahay markaa u diyaariyey oo waxa weeye arladan ilaahay wuxuu ka yeelayo waxa ku noolba iyo jawiga lagu nool yahayba mid ansab u ah yacni inay dadku ku noolaadaan masaalixdoodana ay u suuro gelayso xataa jidhkooda sida loo abuuray loo diyaariyey ya yacni marka waxa weeye wuxuu cunayo gacmihiisu ku qaadanaya afku markaa gashanayaa waa ku calaalinayaa dheecaamadii u jilcinayayba markayse markaa qanjidhada qaarkood ay soo daynayaan daad markaas waxaa markaa ay u eh, jilicsanaanaysaa yacni dhuuntii ay maraysa ee loogu talagalay ayay markaa maraysa mid hawaa loogu talagalay inuu qofku ka neebsado oo hawadu marto midna waxaa loogu talagalay biyaha iyo raashinku inay maraan haddii qofka marka waxaa weeye ka hawada loogu talagalay ay markaa mari lahaayeen biyaha ama yani raashinku dee ma noolaadeen marka uu qofku saxanayo waxay xadantaynayaan yani hungurigii markaa neefta loogu talagalay bay yaro xadantaynaya xadantadaasuu qofku markaysaa la noqonaya sida aragteen hadda bes waa xadanteeyeen ya marka waxa weeye qofku wax liqaayo hunguriga kale waa xidhmaya siaan waxba u gelin yani waxa weeye waana markamarna waa furmaya wahaakada calooshuu tegayaan wixii caloosha markay tagaan waxaa loo diyaariyey yani iyadana marka waxa weye dheecaamo iyo ifraazaad ku imanaya lagu soo daynayo waxaasaa markaa burburinaya jilcinaya shiidaya waxa weeye noocyaal loogu talagalay inay ka siibaan markaysaa manaaficda ku jirta ayaa iyaguna marka waxaweye kala baxaya jirkay deedna markaysaa ku wasacayaan meel waliba inta looga baahan yahay bay geynayaan wixii aan loo baahnayn ee xaajadii ka ziyaado ah waxa weeye wax markaa qashinsaar u baxayo wax la burburiyay noqonayaan qofka marka leey macaan baa ku dhacay yacnii ganacii yaraa ay soo daynaya dheecaanka markaysaa markaa sonkorta siyaadada ah iyo macaanka siyaadada ah inuu burburiyo ayuunbaa howlgabay markaasaa dheecaankii aanu soo dayn in mucayanaa jidhku uga baahan yahay sonkorta ama macaanka intii markuu ka qaato wixii ziyaada ee dheeraada ah, waa in marka waxaweye la khalisaa la baabi'iyaa siaynay dhib ugu keenin inkaariyaska ama waxa weeye ganacu wuxuu soo daynayaa dheecaankii dheecaankaasaa burburinaya isagu markuu hawl qofkii macaan buu qabaa baa laodhanaya markaasaa la odhanaya macaanka waa inaad iska yaraysaa markaasaa la odhanayaa markaysaa kiniinka waa inaad isticmaashaa dadka qaarkood leeyahay kiniinka waxaa ka tari maayo irbad waa in lagu mudaa maxay qabanayaan waxay qabanayaan ansaliinkan marka waxa weeye lagu qofka lagu mudayo ama la siinayo shaqadii qanjirkaasi qabanaya qabanayaan waxay burburinayaan markaa sonkortii bay burburinayaan haddama arda waa loo diyaariya oo lagu talagalay waa sidaas yacni wixii markaa dheefshiidku u taag waayo oo duhniyaad badan ah wax baxa iyo wax markaa waxa weeye yacni markaa gees kale loo duwo bay u qaybsamaan marka waxay noqonaysaa waa wax loogu talagalay qashinsaarkii waxaa loogu talagalay waxna inay markaa maraan dariiqa yani kaadi noqdaan oo dariiqa ka baxaan waxna inay noqdaan saxro noqdaan waxna inay marka waxa weeye dhidid u baxaan waa loo diyaariyo saasaa loogu talagalay adamaarta waxaa jirta nicmatulimdaad arsaaqdan dadka la arsaaqaayo waa nicmat limdaad yacni masaa'ibta laga celinayo laga dabaalayo iyaduna waa nicmo oo wixii aan maqduur ahayn waa laga celinaya lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah shayga maqduurka ah waxa weeye laga baajin maayo laga celin maayo lakin wax allo wixii aan maqduur ahayn baa celinaya laga baajinaya marka nicamka ilaahay waa badan yihiin laakiin nicmada dhammayska tiran waxaa ilaahay u nicmeeyey cidda ahluliimaankaa ee hanuun iyo hidaayo u ilaahay ku dilay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nicmada la taami yeelayay nicmatu diinkii ayaa markaas soo geliyey marka khalqiga nicmada lagu camimay waa nicmada adduunyada dhammaan waa lagu wada camimay ama nicmat diin cid baa lagu gaar yeelay wa bacasa muxamadan fii acqaabi almursaliin nebi maxamed wuxuu ka yeelay nebigii ugu dambeeyey ilaahay soo diro raxmaddiisa ayaanu ku soo diray bisababi raxmatihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamiintao dhan buu ilaahay yacni uga yeelay naxariis uga yeelay xataa gaalada raxmad buu u yahay waayo cadaabkii lagu camimi lahaa baa lagaga baajiyey oo ummatu muxamed kuwooda gaaloobay cadaab lagu cammimaayo fi dunya looma soo dejinayo lagu halaagayo sida ummadii hore gaalada ahaa markay nebiga ka gaaloobaan oo diidaan yacni markaa cadaab loogu cammimi jiray marka cadaab caam ah oo gaalo mar lagu wada halaagaayo ummatu muxamed kuma dhacayso ummatii ummatun marxuuma yacni waxa weeye laa cadaaba calayha cadaab lagu cammimayaa loo jeedaa markaysaa waxaan yani ma jiro baa laga tilmaamaya bashiiran wa nadiiran wa daaciyan ila allahi biidnih waxau ilaahay soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaluu bushaaraynaayo digaayona aayaddiibuu markaa ikhtibaasaya wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira wuxuu ikhtibaasayaa aayaddii buu ikhtibaasaya xagga allah buu dadka ugu yeedhayaa oo diinka ilaahay iyo tawxiidka ilaahay iyo cibaadada allah keligii la caabudaayo ayuu ugu baaqayaa dadka ugu yeedhayaa amar ilaahay baan ugu yeedhaya idniga ilaahay loo tiiriyaa wuxuu noqdaa idni sharci iyo idni qadari haddana idnigii sharcigaabaa loo layl wax iftiiminayo wax nuuraya ayuu ilaahay ka yeelay waxaa loo jeedaa yacni markaa siraaj macnawi laga tilmaamaya looma jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam daatadiisa ayaa meesha madow iftiiminaysay oo guriga madow hadduu galo ama uu ku jiro layr uma baahnayne yacni markaa dadku waxay wax ku arkayeen nuur xisiyo ku sugan bay wax ku arkayeen muraadku maaha laakiin waxaa looga jeedaa nuur macnawi laga tilmaamaya yacni diinka uu sheegaya ayaa markaa nuur ah cilmiga uu sheegayaa nuur ah iimaankiisaa nuura ah, camalkiisaa nuura ah, qowlkiisaa nuura ah, odhaahdiisaa nuura yacni markaa hanuun buu ku sugan yahay marka waa nuur macnawi ah ma nuur ishu ayna qabanayn laakiin la caqliyaynayo la garanayo ila cilmigu nuur buu ka dhigan yahay jahliga iyo baadiduna waxay ka dhigan tahay ka dulumaat mugdi oo kale ka dhigan tahay allah u hanuuniyey yacnii cidda uu jeclaaday hidaayadiisa ayuu hanuuniyey wuxuu ku hanuuniyey soo diritaanka nebi maxamed uu soo diray yacnii hidaayadii allah inuu markaa hanuuniyey cidduu jeclaysto wuxuu u jeedaa hidaayatu tawfiiq waa hidaayadii waafajinta ahayd ayaa laga tilmaamay hidaayadii waafajinta ahayd baa laga tilmaamay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa adigu ma hanuuninaysid kaad jeclaysato inaad hanuuniso bimacnaa qalbigiisa hanuun ma gelinaysid laakiin ilaahay baa cidduu doono hanuuninaaya qalbigiisa hanuun gelinaaya nebigana hidaayada uu dadka hanuuninayo waxayd hidaayatulbayaan waltacliim walirshaad waa hidaayada caddaynta iyo bayaaminta ah taasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa waxa weeye hanuuninayay markaa dadka yacni u caddaynaya laakiin hidaayada qalbiga in hanuunka la geliyo allah baa la gaaro wakaanuu calaa shafa xufrati min annaari faanqadahum bihi yacni waxay ku sugnaayeen gebi qarkii bay ku sugnaayeen naar ah markaasuu ilaahay ku badbaadiyey sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa kuntum calaa shafa xufrati min annaari faanqadakum yacni markaa waatuu ilaahay marka uu yidhi waxaa ku sugnaydeen gebi naara qarkii baa ku sugnaydeen yacnii baadiya gaalnimaa ku jirteen markaasaa ilaahay idinku idin badbaadiyey oo idinka saaray oo idin hanuuniyaa loo jeedaa dadka intaan loo soo dirin oo rasuul loo soo dirin ilaahay ma cadaabo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula wax risaaladii haddaynan soo gaadhin oo waxba loo sheegin lama cadaabo laakiin inta aan rasuul loo soo dirin waxay ku sugan yihiin ma lagu sheegayaa inay tahay baadi iyo dulmi iyo xumaan iyo shar mise waxaa la odhanayaa waxay iska ahayd waxay ku sugnaayeen ka lacibi sibyaan ciyaarta carruurtoo kale ay iskala mid ahayd ee baadi iyo dulmi iyo shar lagu sheegi maayo bacdibaa waxay yidhaahdeen qabla bicsati rasuul sala allahu aleyh wasalam dadku waxay ku sugnaayeen intaan rasuulka la soo dirin la odhan maayo baadi iyo shar bay ahaayeen iyo dulmi iyo xumaan ee waxay ka dhignayd bay ka lacibi ciyaarta carruurtoo kale wax la mid ay iska ahayd laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen sidaasi ka duwan waxay yidhaahdeen may sharku mar walba shar buu ahaa mar walba xumaantu xumaan bay ahayd ha yeeshee waan lagu cadaabayn waan lagu ciqaabayn wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula laakiin mar walba inay shar iyo dulmi iyo xumaan ahayd adiladu waa inoo tilmaamaysa wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha marka gebi naari qarkeed baa ku sugnaydeen waa binasi ilaaya wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin yacni waxa weye baadi cad inay ku sugnaayeen intii nebiga aan loo soo dirin calayhi salaatu wasalaam allah waa inoo sheegay wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin xadiiskii xudayfa muxuu sheegayey yaa rasuula allahi kunna fii jaahiliyatin wa shar fajaana allahu bihada alkhayr fahal bacda hada alkhayri min shar xadiiska saxiixa nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xudayfat bnulyamaan rasuulka ilaahayow waxaannu ku sugnaan jiray shar iyo markaa jaahiliyaannu ku sugnaan jiray ilaahayna khayrkan muu noo keena marka khayrkan wax shari ma ka dambeeyaan nebigu waa u taqriiriyey inay jaahiliya iyo shar ku sugnaan jireen xagga markaa cadaabka ayaa laynoo sheegay inaan lagu cadaabayn laakiin xumaantu mar walba xumaan bay ahayd dulmigu mar walba dulmi buu ahaa yacni ashyaada qaarkoodna waxaaba lagu garanayay caqliga ayaa lagu garanayay inay xun tahay saas aawadeed bay dhacday gaaladii qaarkood inay khamriga xaaraantinimeeyeen wakhtigii jaahiliyada ya rag baa khamriga ka dhaarto yidhi dib u cabbi maayo khamriguna waa xun yahay marka xumaanta ashyaada qaarkood aqliga waa lagu haleelaya marka shayga xumaanta ah yacni mar walba waa xumaa marka inuu waxaweeye iska ahaa mid waxaweeye iska wanaagsan ama markaa caynka ma ahayn ama lacibu sibyaan la mida ah. yacni xumaanta baqiga dulmiga fawaaxishta waxyaalaha noocaasi waxay ahaayeen mar walba qaar xun bay ahaayeen ha yeeshee cadaabka lagu cadaabayaa balaaq iyo risaaladay ku xidhnay may ciddii ku sugnayd yacni markaa diin hore haysatay bimacnaa nebi hore rumaysnayd aan taxriifina beddelin ee allah keligii caabudaayey wuxuu noqonayaa isagu waa ka hadhan yahay saas waatuu xadiiskii ku soo arooray ilaahay khalqiga carabtooda iyo cajamtoodaba u cadhooday maqata alkhalqa kullahum carabahum wa cajamahum ila baqaaya min ahli ilkitaab xadiiska istisnaagaasaa ku sugnaa ila baqaaya min ahli ilkitaab waraqat bnu nawfal eh, wuxuu haystay yani kitaabkii injiileed buu haystay wuxuu ku camal falayay shareecadii lagu soo dejiyey nebi nebi ciise lagu soo rogay calayhi salaam marka idan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waraqo waxaan u arkay jannaan u arkay wakada ciddii markaa allahoo keliya caabudi jirtay miladii ibraahim u nisbe sheeganaysay millatu ibraahim oo abtirsanaysay oo allah oo keliya caabudi jirtay sida zayd ibnu camr ibnu nufayl iyo qus ibnu saacida iyaguna waxa weye waa badbaadayaan waxay ahaayeen ahlu tawxiid bay ahaayeen zayd ibnu camr ibnu nufayl waxay ilmaade ruma ahaayeen cumar ibnu khadaab wuxuu aabba u ahaa axad alcasharati almubashiriina biljanna saciid ibnu zayd ibni camri bni nufayl ayuu aabbihii ahaa kaana calaa millati ibraahiim allah keliyuu caabudi jiray laakiin qabla albicsa ayuu dhintay nebigana waa kulmeen intii aan nebiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam waxaanuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam diinkii ibraahim aniga haysta millatu ibraahim anigaa haysta buu ku yidhi saas aawadee wax allo waxay gowracaan dadkani ma cuna buui ma cuna buui saas aawadee axaadiista nebiga waxaa ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu ummatan waxdah keligii isagoo ummad ah ayaa zayd ibnu camr ibnu nufayl la soo saari doonaa xadiiska caynkaasina turuq buu leeyahay ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada markaa quwaysay ka mid yahay faqaama fi lcibaadi bixaqi illaahi calayh nebigu wuxuu ku qumay oo ku kacay xaqii ilaahay ee calayhi korkiisa ku sugnaa ayuu markaa ku qumay yacnii shaniga markaa addoommada waa inuu risaalada gaadhsiiya xataa qabada allahu caza wajal ilaa uu ilaahay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qabtay waxaa loo jeedaa u oofsaday oo yacni geeri u keenay qabdiga waxaa laga tilmaamaya ruuxdiisa in la qabtay si dhammaystiran qabdi loogu sameeyey yacni ilaahay oofsaday caza ilahay isaga qaaliba wajalla isaga weyn ilaahi xaggiisa ayuu yani u qabtay oo naftiisa markaa nafta nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu qabtay xaggiisa u kor yeelay xabiidan ay maxmuudan xaaluu yahay mid la mahadiyey faqiidan ay mafquudan mid la waayey xaaluu yahay oo bimacnaa la oofsaday oo geeriyooday salawaatu ullaahi wa barakaatuhu salawaatu salawaatullaahi salliyada ilaahay iyo ammaanaha ilaahay wa barakaatuhu iyo barakooyinka ilaahay calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato duca loo fasiraya ikhbaar keliya ma aha ducanimaa loo fasiraya nebiga loogu ducaynaayo inuu ilaahay u kordhiyo barakada iyo salaadkaba ammaanta ama naxariista bacda an akmala allahu bihi diinah markuu ilaahay ku dhammaystiray bihi isaga sababtiisa diinahu diinkiisii diinkii ilaahay ilaahay uu ku dhammaystiray dabadeed wa ballaqa risaalata rabbih risaalada rabbigiina uu dadka gaadhsiiyey dabadeed ayuu ilaahay oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ruuxdiisii iyo naftiisii u qabtay oo xaggiisa u qaaday wa awdaxa kulla mushkila uuna nebigu markuu caddeeyey dabadeed wax kasta oo markaa madmadow leh ama qarsooni leh aan waadix ahayn shaygu waa mushkil waxaa loo jeedaa waa shay khafi ah ayaa loo jeedaa wa kashafa kulla mucdila uuna fayday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo caddeeyey kulla mucdilatin shay kasta oo dadka markaa waxa weeye yacni markaa ku adag oo inay markaa furaan yacni markaa ay ka xidhmayso wa abqaa kitaab allahi caza wajalla liummatih wa abqaa u baaqi yeelay kitaab allahi kitaabka ilaahayna u baaqi yeelay caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn liummatihi ummatu muxamed buu u baaqi yeelay nuuran mubiina xaaluu yahay mid nuur u saaxiiba ama nuur yahay nuurkaasoo mubiinan wax caddaynaya nuuran aydaa nuurin ama muniiran wa sunnatahu sunnadiisana waa u baaqi yeelay sunnadii nabiga calayhi salaatu xaaluu yahay mid ilaa shan ay sunnadu tahay oo xasiinan la ilaashay wa asxaabahu asxaabtiisiina waa u baaqi yeelay xablan xaalay yihiin marka waxa weeye qaar marka xadhig u saaxiiba xadhiggaasoo matiinan yacni marka adag qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum amrayni lan tadiluu maa tamasaktum bihima taraktu fiikum dhexdiinna waxaan kaga tegay amrayni laba arrin baan kaga tegey nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam labada arrin oo lan tadilluu aydaan lumayn maa tamasaktum bihima intaa qabsataan aydaan lumayn kitaabullaahi wa sunnatu nabiyih labada arrin waxay yihiin kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ama kitaab allahi wa sunnata nabiyih inaad rafciso iyo inaad nasbiso haddaad raficiso waxay noqonaysaa humaa labada arrin waxay yihiin kitaabullahi wa sunnatu nabiyihi sala allahu aleyh wasalam waa kitaabka ilah iyo sunnada nabigiisa muxamada sala allahu aleyh wasalam haddaad nasbiso waxay noqonaysaa amrayni in laga bedelo taraktu fiikum amrayni taraktu fiikum waxaan idinkaga tegay kitaab allahi wa sunnata nabiyih lan tadiluu maa tamasaktum bihima haakada ma lumaysan intaa labadaa qabsataan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo axaadiista nebiga ah intaa qabsataan lumi maysaan wa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam calayhi korkiisa ha ahaato assalaatu yacni naxariisi ha ahaato ama assalaatu ammaani ha ahaato waasalaamu salaamina ha ahaato salaam iyo naxariisba korkiisa ha ahaadaan waa duca loogu ducaynaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni ilaahayna waa salaamay nebiga waa nabadgeliyey waa u naxariistay waa ammaanay waxaa se loo jeeda ilaahay ha u sii kordhiyo calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina min bacdi wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maquulu qowlki waa kan waa jumalkan qaala wixii marka ay ku dhacaysay maquulu qowlka waxaa la mafcuulka la yidhaha ila qaala waa mutacaddi calaykum bisunnatii laazima sunnadayda calaykum waa ismu ficil amar yacni talabada qaar markay fasirayaan waxay yidhahdaan calaykum korkiinna waxa ahaaday waana halad yacnii sinaacada markaysa marka haddii la eego assinaaca alicraabiya waxay ku noqonaysaa markaa khalad bay noqonaysaa waayo khabar marka muqadama ma aha oo mubtada ka dambeeya maaha ee sida saxani waxay tahay in la yidhaahdo waa ismu ficil amar waxay la macno tahay calaykum ay ilzamuu laazima bisunnatii sunnahayga laazima calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum anfusa maxaa loo nasbiyey calaykum baa ku camal falaysa waa ismu ficil amar waxay noqonaysaa ilzamuu nafyihinna laazima marka waqtiyada qaarkoodna ba baa lagu gudbiyaa ismiga ficilka amare calaykum marna ba baa markaa lagu gudbiyaa marna toos baa mafcuulka loo siiya calaykum bisunnatii sunnahayga laasima ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafadii hanuunsanay sunnahoodana laazima oo daa'ima ku dheganaada min bacdii aniga dabaday yacni markaa ahaaday ama xaala kownihim min bacdii cadduu calayha binnawaajid cadduu qaniina calayha sunnadaa ku qaniina binnawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina ama gawsaska ku qaniina wa iyaakum wa muxdasaati alumuur wa iyaakum waxaan idinka digayaa wa muxdasaati alumuur idinkiiyo umuuraha kuwooda la soo darisiiyaan idin kala digayaa bimacnaa ka digtoonaada looga jeedaa ixdaruu min muxdasaati alumuur umuuraha kuwooda la soo darisiiyo diinka lagu soo darisiiyey ka digtoonaada oo iska ilaaliya fa ina kula muxdasatin bidca waayo wax kastoo la soo darisiiya ay fi ddiin diinka lagu soo darisiiyaa bidcatun bidca weeye wa kulla bidcatin bidca kastaana dalaalatun baadi weeye sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximah ullah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku kacay xaqii ilaahay ee ayuu ku kacay ee korkiisa ku sugnaa ee sha'niga addoommada ku saabsanaa yacni balaaqii iyo gaadhsiintii uu risaaladda dadka gaadhsiinaayey waa gutay waa ku kacay waa fuliyey yacni ballaqa arisaalata wa nasaxa alumma risaaladii dadka waa gaadhsiiyey wa nasaxa alummata wa kashafa algumma ummaddana waa u nasteexeeyey yacni markaa jahliga iyo baadidana dadka waa u caddeeye waa ka fayday yacni saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni balaaqii risaaladiiba ugu kacay oo u gutay marka xaqa ilaahay mar wuxuu noqdaa xaqa shakhsiga marka isaga la gudboon oo isagu samaynaayo la imanayo atadruuna maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah oo xaqa allah addoommada ku leeyahay waa in allah keligii ay caabudaan an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a sida xadiiska laftiisu fasiraa marka waxa weeye marna waa xaqa addoommada ka saaran xaqa ilaahay ee addoommada ka saaran oo ah balaaqa iyo iyo u caddaynta marka mid walba nebigu waa gutay calayhi salaatu wasalaam marka waa in la aqoonsadaa allah la gartaa la aqoonsadaa yacni waxa weeye xaqiisana la aqoonsadaa la gartaa xaqiisana la gartaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam xuquuqdii dhammaan waa ku kacay marka hadda waxaa loo sii jeedaa bixaqi illaahi calayhi ee shaniga addoommada ku saabsanaa oo ah balaaqa risaalada uu gaadhsiinaayo inay allah keligii caabudaan allah iyo rasuulkiisa ateecaan yacni waxa weeye yacni markaa taas waa gutay markuu dhammaystirayo oo risaaladii dadka gaadhsiiyey dabadeed baa ilaahay nebiga oofsaday xataa qabadahu allahu caza wajalla ilayhi xamiidan faqiida marka xilkiisii waa gutay nebigu calayhi salaatu wasalaam salawaatu llahi wa barakaatuhu calayh markuu ilaahay diinkii dhammaystiray dabadeed risaaladii rabbina uu markaa gaadhsiiyey wa ballaqa risaalata rabbihi nebigu calayhi salaatu wasalaam gaadhsiiyey wax kastoo markaysaga markaa ishkaal lena ama madmadow lena u caddeeyey shay kastoo yacni markaa adayg iyo qarsooni ay ku jirtana uu fayday oo waadixiyey ayuu ilaahay nebiga oofsaday waxaanu baaqi yeelay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabada yacni intaa in la raaco kitaabkiiyo sunnadii waxa waa baaqi innaa naxnu nazalna adikra wa inna lahu la xaafiduun qur'aankii waa maxfuud ilaahay baa ballan qaaday wax taxriifi ma gelin wax beddelaadi ma gelin waxba kama lumin waxba laguma darin waxba lagama bedelin waxba laguma ziyaadin wax laga dooriyey ma jiro waa kaamilo waa dhammaystiran yahay sidii ilaahay u soo dejiyey baa qur'aanku u dhammaystiran yahe o u kaamil yahay waayo allah baa ballan qaaday ilaalintiisa innaa naxnu nazalna dikra wa lahu la xaafiduun wakadaa sunnada nabigana sala allahu aleyh wasalam ilaahay baa xafiday ahlucilmiga qaarkood waxay dhahdeen dikrigay soo gelaysa waayo sunnadii waa waxyi waxyiga dhammaantiina dikrigu ka mid yahay saas aawadee a'immadii salafka qaarkood sida cabdullahi mubaarak wuxuu ku fasiray sunnadu inay soo gudagelayso aayadda innaa naxnu nasalna adikra wa inna lahu laxaafiduun waxaa lagu yidhi zanaadiqadii qaarkood baa waxay yidhahaan intaasoo kunoo xadiisoo been abuuraanu samaynay ya markaasaa cabdullahi mubaarak waxau yidhi taciishu laha aljahaabida waxa u noolaanaysaa culamo jahaabido oo nuqaad ah oo xufaad ah oo kala shaandheeya oo xadiiska aanu nebigu odhan caddeeya inaanu nebigu odhan waxaana u daliila buu yihi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinno allah yidhi annagaana ilaalinayna annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna ayuu allah yidhi marka nebiga iyo saxaabadiisa waa laysku ladhaa siduu allahba marka uu yidhi wman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira rasuulka in la khilaafo iyo sabiilulmu'miniinka in markaa la khilaafo waddo kale la raaco labadaba waciidkaa laga tartiibiyo laga sababeeyey sabiilulmu'miniinkana waxaa loo jeeday yacni saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam sabiilkoodii yani markii aayaddu soo degaysay muuminiintii joogtayay ahayd ee nebiga wehelisay calayhi salaatu wasalaam dee saxaabadii bay ahaayeen marka dukhuul awaliya waxaa soo gelaya saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ya marka idan wejiga laga daliishanaya waxay tahay maadaama muuminiinta markaa joogay ay ahaayeen haaliban saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam sidaasaa markaa sabiilulmu'miniinka loogu fasirayaa in saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam in la raacaa inay waajib tahay waxay saxaabada nebigu ku kolansanaayeenna in la khilaafaa inay baadi tahay dariiqoodii in saxaabada la khilaafaa inay baadi tahay inay baadi tahay haakada wakada xadiisu liftiraaq waxaa nabiga laga soo wariyey inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii cidda badbaadaysaa wa aye markii lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam man hiya ya rasuul allah qaala hiya aljamaca waa jamaacad buu yidhi riwaayada kalena maxay sheegaysaa man kaana calaa misli ma ana calayhi alyowma waasxaabi waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahoo kale cidda ku sugan baa jamaacada badbaadaysa ah yani aljamaacatu alaakhira waa inay ku sugan tahay calaa manhaji aljamacati aluulaa jamaacadii hore manhajkoodii iyo ariiqoodii waa inay ku sugan tahay jamacat luula waa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam alrasuul wa saxaabatahu waa marka jamaacada dambe inay khilaafto ma ahe waa inay ariiqii ay raacdaa jamaacada hore wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska tabaraani wakhayruhu soo wariyeen tabaraani fi lawsad wakhayruhu ay soo wariyeen inay fitan jiri doonaan qaaluu yaa rasuula allahi fama almakhraj waxay yidhahdeen rasuulkii ilaahayow haddii fitan jiri doono makhrajka lagaga baxayaa muxuu noqonayaa qaala calaykum bilamri alwal waxaa laasimtaan buu ihi arrinkii hore laazima bilamri alawal amr alawal waa maxay wama kaana calayhi arasuulu sala allahu aleyh wasalam wa asxaabuh waa wixii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa ku sugnaayeen xadiiskana saxaxahu lalbaaniyu albaani baa silsilatu xadiis saxiixa ku saxiixiyey marka saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni sida ay kitaabka iyo sunnada u fahmeen ee ugu camal faleen ee ugu dhaqmeen waa in loo raacaa xadiidkan uu soo qaatay sheikhu taraktu fiikum amrayni lan tadiluu maa tamassaktum bihima kitaab allahi wa sunnata nabiyih ama kitaab allahi wa sunnatu nabiyih xadiiska waxaa soo wariyey maalik baa muwaaa ku soo wariyey laakiin sanadka maalik waxaa ku sugan yani dacfa ku jira laakiin bacd alasaniid kale ayuu leeyahay saas aawadeed bay marka culammadu tilmaameen bacdu ahlicilmi inuu marka markaa asaanidaasi isquweynayso asaanidaasi inay weynayso xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyna wuxuu sheegayey yacni waxaan idinka tegey kitaab allah kitaabka allah baan idinka tegey wa citratii xadiiskii tilmaamaya muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna calaa kulli xaal duruq kale ayuu leeyahay oo culammadu ku quweeyeen alxaafid ibn cabdilbar waxau yidhi kitaabkiisa tamhiidka ee muwaطa'a maalik uu ku sharxayo wa hada ayضa maxfuuظu macruufu mashhuuru can nabiy sala allahu alayh wasalam cinda ahli اlcilmi shuhratan yakaadu yustaghnaa biha can ilisnaad xadiiskanna waa mid maxfuud ah oo yacni macruufoo la garanayo caan ah nebiga calayhi salaatu wasalaam caanka ah ahlucilmiga agtooda wuxuu ka caan yahay caannimo yakaadu yustaghnaa biha can ilisnaad uu ku dhowaanayo in lagaga maarmo sanadba ayuu ahlucilmiga agtooda caan ka yahay ibn cabdilbar wuxuu sheegaa axaadiista qaarkoodoo culammadu ay kula kulmeen qabuulka kula kulmeen ahlucilmigu ay qabuul kula kulmeen oo ahlucilmiga agtooda ka caanbaxay culammaduna ay soo qaadan jireen oo ay deliishan jireen oo ay soo qaadan jireen xadiiska caynkaasi sanadba inaan u baahnayn buu waqhtiyada qaarkood sheegaa waa ibnu cabdilbar xaafid almaqrib wa ruwiya fii dalika min akhbaari ilaxaadi axaadiiu min axaadiisi abi hurayrata wa camr bni cawf radia allahu canhuma waxaana la soo wariyey akhbaarta aaxaadka xaggooda waxaa laga soo wariyey axaadiis ka mida axaadiistii abi hurayre iyo axaadiistii camr bni cawf iyo yani marka radia allahu canhuma ayaa la soo wariyey oo iyaguna mawduucan waafaqaya intaha hamzada iyo hada waxaa loo soo gaabiyaa laga soo ikhtisaariyaa intaha qoraalka marka la qoraayo hamzada qaci laguma qoro oo ra'su cayn hamsada korkeeda lama saaro way hamsadeedu qaci ma ahee waa wasli mar labaadka dhibic looma dhaxaysiiyo oo inta alifka ama hamzada la qoro dhibic lama qoro deedna haada lama qoro iyagoo aan waxba loo dhaxaysin wax dhibica ayaa markaysaa la qoraa marka la akrinaayana ah lama yidhaahdo intahaa baa loo akhriyaa wixii laga soo ikhtisaariyey ayaa lagu dhawaaqaa xadiidkan sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada quwaysay oo wuxuu yidhi xadiidkani waa xasanun lihayrih taraktu fiikum amrayni wuxuu noqonayaa xasanun ligayrihi buu noqonayaa buui wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sunnahayga laazima sunnada khulafaa uraashidiinkana laazima iga dambeeya aniga oo khulafadaasi ay marka ahaadeen qaar aniga iga dambeeya <clears throat> ay ahaadeen khulafaa uraashidiinkaasna waxaa soo gelaya abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali alkhulafaa raashiduun weeyi oo khulafadii hanuunsanaa marka sunnahoodii waa in la laazimaa marka mar waxaa laynoo sheegaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in la raaco marna waxaa laynoo sheegaa sunnada nebiga iyo sunnada khulafaa uraashidiinka in la raaco ismana diidanaan xadiiskii horeynu sheegayna muxuu tilmaamaya man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam inay markaa baadida iyo fitanka ay ummadda sababtooda laga dhowrayo waa laynoo tilmaamay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annujuumu amanatun lisamaa annujuumu amanatun lisamaa faida dahabat innujuumu ata asamaa maa tuucadu wa amanatun liasxaabii faida dahabtu ana ata asxaabii maa yuucaduun wa amanatun liummatii faida dahabat asxaabii ata ummatii maa yuucaduun rawahu muslim fii saxiixi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xidiguhu waxay u yihiin calaamad nabadgelyo waxay u yihiin samada hadday xidiguhu tagaanoo samada xidiga laga waayo samada wixii loo ballan qaadaa u imanaya qiyaamada se laynaguma odhan samadu way daciifaysaa way dildillaacaysaa waa jeexjeexmaysaa tii baa u imanaysa haddii samada xidiga laga waayo calaamad nabadgelyey markaa u yihi anna calaamad nabadgelyo waxaan u ahay buu yidhi markaa asxaabtayda intaan joogo asxaabtayda fitanku u iman maayaan iyo imtixaanada la imtixaani doonaa iyo ikhtilaafku markaysa markaa uma imanayo iskhilaafaan oo yani markaa wax soo kala yaro dhex galan haddaan anigu markaa tago asxaabtayda wixii loo ballanqaaday waa fitankaa lagu imtixaanayo baa iman doona u iman doona wa asxaabii amaanatun liummatii asxaabtayduna calaamad nabadgelye waxay u yihiin ummaddayda hadday asxaabtaydu tagaan ataa ummatii maa yucaduun ummaddayda waxa u iman doona wixii loo ballanqaaday markaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam cadduu calayha binawaajid gawsaska ku qaniina ama gawsdambeedyada ku qaniina caddu yani ku dhegaa laga tilmaamaya waa cibaara can shiddati tamasuk cibaara laga tilmaamaayo xoog ugu dhego u haysta waxaan idinka digayaa buhi umuuraha kuwooda la soo darisiiyey waxa la soo darisiiyey waxay noqonayaan wax adduunyada lagu soo kordhiyo lagu soo darisiiyey waxyaalo cusub la ikhtiraacay iyo wax diinka lagu soo darisiiyey adduunyada wax cusub in lagu soo darisiiyo itlaaqan loo diidi maayo oo dee waxa weeye hadda diyaaradaha iyo gawaadhida iyo tareennada iyo warshadaha umuraha noocaasi waxa weye muxdasaat waa tahay lakin waa muxdasaat fi dunya mise waa fi diin waa fi dunya idan laa yumnac lama diida bisharti inaanay xaaraan ahayn antum aclamu biumuuri dunyaakum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyo haddamaarka maxaa la rabaa uun waxaa adduunyada ahi wayna shareecada markaa xaaraan ku noqon laakiin la mancin maayo wax cusub in la soo darsiiyo antum aclam biumuuri dunyaakum laba amar baa jira amru dunya iyo amru diin laakiin amru diin baa la diidayaa in wax lagu soo darisiiyo aan daliil lahayn man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun amarka uu nabigu isu tiirinaya waa maxay amru diin mise amru dunya amrudiin amrudiin waayo kii adduunyada waa ka yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum marka man axdaa fii amrina haada ku kastoo ku soo darisiiya amarkayaga kan ah yani diinka ah amrudiin maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waa mid lagu radinaya laga aqbalay man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun waa la mid marka wa e, iyaakum muxdasaat lumuur waxaa loo jeedaa muxdasaat lumuur fi diin wixii diinka lagu soo darisiiya laga tilmaamaya ee aan daliil lahayn fa ina kula muxdasatin ay fi diin bidca wax kastoo diinka lagu soo darisiiya waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi weeye xadiiskii cirbaad bnu saariya waana xadiis saxiixa ahlucilmi badan baana saxiixiyey imaam axmed iyo tirmidi iyo khayrkood ayaa soo saaray tirmidi waa saxiixiyey jamaaco badan oo culammada ka midna waa saxiixiyeen culammaduna talaqawhu bilqabuul qabuul bay kula kulmeen aimo fara badan baa saxiixiyey waxadara calayhi asalaatu wasalaamu min alfitani waalahwaai waalbidaci wa min zallat alcaalim wa min alcaalim nebigu waa ka digay calayhi asalaatu wasalaam korkiisa salli ha ahaado yacni ammaan ama naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaato nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa wuxuu ka digay min alfitani fitankuu ka digay fitnooyinka iyo walahwaayi hawooyinka uu ka digay waxaa naftu jeceshahay bidacana waa la yidhaahdaa waa min alahwaa wax alla wixii hanuunka khilaafsan waxa la hawa waayo qofka hadduu hanuunka raaci waayo hawuu raacaya fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum hadday ku ajiibi waayaan adiga ku raaci waayaan nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataa inay waxay raacayaan un tahay hawooyinkoodii waxa naftoodu jeceshahay marka bidac waa min alhawa fisqiga iyo xumaanta iyo markaysa markaa gaalnimadu waa min alhawa hawadu waxay noqotaa wakhtiyada qaarkood ilaah la caabudo afara'ayta man itakhada ilaahu hawaa ya iyo walbidaci bidcooyinkana waa ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa min zallati alcaalim caalimka simbirrixadiisana waa ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam zalladu waa maxay waa simbirrixo simbirrixada aslahaan waxaa loo isticmaalaa meesha markaa dhooqada ama sisibta ah markuu qofku isku taago ee addunku la cararo ayaa la yahay waa simbirrixday markaas waa dhacaya marka waxaa lagu matalayaa yacni qaladka uu qaldamo baa waxaa laga soo qaadayaa kaannahu inuu markaas simbirrixday marka nooc isticaara baa ku jirto waxaa laga soo qaatay yani min azallati alxisiya dabeedna waxaa lagu itlaaqay yani marka waxa weeye qaladka diiniga ee cidi ku dhacdo ay ku qaldanto walow cid qumman baa qaldami karta oo zalla ka dhici karta caalim qumman oo culammadii ahlu sunne ka mida la dhici karta masale inuu ku simbirixo ama ku qaldamo waa zalla la yidhahdaa yacni waa zello uma badrheelin haddana waxa weeye simbirixo waa tahay marka caalimka simbirixadiisana qaladka masale uu ku qaldamay taasna waxa weeye waa ka digay wa qaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam latarkabunna sana man kaana qablakum latarkabunna waxaa irtikaabaysaanoo bimacnaa afulaysaan bimacnaa aad la imanaysaan sanana man kaana qablakum ciddii idinka horraysay waddadoodii ayaa markaa waxaa irtikaabaysaan bimacnaa aad raacaysaan oo la imanaysaan wuxuu sidaa u yidhi taxdiir ummaddiisa uga digaayo inay waddooyinkii ummadii hore la raaco uga digaayo ayuu sidaa nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nebigu fitanka waa ka digay waana sii sheegay fitan inay jiri doonaan satakuunu fitan fitan baa jiri doona fitankaasi noocyaal badan bay leedahay anwaac badan bay ku timaadaa fitankaasi waxau idhi fitan baa iman doona fitankaasoo waxa weeye almaashi fiiha khayrun min asaaci ilayha ka dhex soconaya uu ka khayr badan yaho ka wanaagsan yahay ka u rooraaya waalqaa'imu fiiha khayrun min almaashi fiiha ka dhex taagani uu ka khayr badan yahay ka dhex soconaaya waalqaacidu fiiha khayrun min alqaa'imi fiiha ka dhex fadhiya fitankaas uu ka khayr badan yahay ka markaa dhex taagan uu ka khayr badan yahay markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fakun cabd cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabd allahi alqaatil waxaad noqotaa addoonka ilaahay ee la dilo marka fitankaasi yimaadaan addoonka ilaahay wax dilaha noqon haddamaarta wuxuu markaa nebigu ka digayaa ya yacni waxa weeye fitanka muslimiinta dhexdooda ka dhacaya sida hadda waaqica ay jirta ee marka marar badan dhacays way ummatu muxamed dhexdooda inay isdilaan oo dadkii muslimka ahaa ay islaayaan waxay ka mid tahay fitankay ka mid tahay waa fitanku nebigu ka digaay qofba qofku uga fog yahay ayuu markaa ka khayr badan yahay qofba qofku uga dhow yahay ayuu sharka uga dhow yahay oo ka shar badan yahay marka fitanka in laga ictisaalo laga fogaado laga dheeraado ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam amray waa ka digay fitanka fitankii bidacaa buu ka digey fitankii markaysa marka waxaan yani markaa dagaalada muslimiinta dhexdooda ka dhacayuu ka digey fitanka markaysa marka waxaan yani bidaca iyo gaalnimada abuu ka digay fisqiyada iyo xumaanaha iman doona iyo dembiyada kabaa'irta ah ayuu ka digay yacni markaa fitan badan baayuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam uuna ka digay in layska ilaaliyo ayuu u sheegay bal waxa weeye saxaabada nebiga sala allahu alay slm waqtigooda inay fitan iman doonaan waa tilmaamay oo waa sheegay wuxuuna sidaa u yidhi digisuu ka digaayo daraaddeed ayuu sidaas yadaa u yidhi wakadaa hawooyinka waxa naftu jeceshahayna waa ka digay yacni hadday bidac tahay iyo hadday markaa shahawaad tahay mid walba fitanka waxay u qaybsamaan fitan shubuhaat ah iyo fitan shahawaat ah yacni nooc walba waa markaa yeeshaan mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka digay wuxuu ka digay bidcooyinka ayuu ka digay bidcooyinka ayuu ka digay kullu daalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka simbirixada caalimku simbirixdo waa ka digay waxay soo gelaysaa fitanka uu ka digayo inay soo gelayso yacni aasaarta salafka markaa ka digaysaa zallada caalimka waa badan tahay hadday saxaabo tahay iyo hadday keyrkood baa yacni markaa laga digaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk